oo dhaxal siinaynaa oo aanu hoy oga dhigaynaa liladiina kuwa laa yuriiduuna aanan doonaynin culuwan saramaris filardi dhulki kuwa aan rabin dhulka inay isqaadqaadaan oo isweynaysiiyaan kuwaasaanu jannadii siinaynaa buu alla yidhi walaa fasaadan fasaadna aanaan doonaynin waalcaaqibatu ciribta wanaagsan ee dambe lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsanaya u sugnaatay daarta aakhirada ee dambe waxaanu siinaynaa kuwa ilaahay ka baqanaya islamarkaana aan dhulka fasaad ula imanaynin ummaddiina aan iska sare qaadaynin kuwaasaa iskale buu alla yidhi subxaana wa tacaala marka aayadda qur'aanka waxaa daliil waadix ay u tahay inuusan jannada gelaynin qof kibriya isla weynan leh xadiidka nebigana waa ku timid salawaatu ullahi wasalaamu calayh ilaahayna qur'aankuubay noogu sheegay walahu lkibriyaau fi samaawaat ilaahay baa iskale kibriya isla weynan samaawaadkii iyo walard qof aan ilaahay ahayn ma kibri karaya jalla wacalaa mihqaala dara oo kibir ah qofka qalbigiisa uu ku jirana inuu naar gelayaa nabiga inoo sheegay salawaatu اllah wasalaamu calayh wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tamshi fi اlardi maraxa waxa lala hadlayey suuratu luqmaan weeyaanu qisadii luqmaan alxakiim nebi maahayne wuxuu ahaa nin xakiim ah sida la yaraade culimmaduna ay u badan yihiin inkastoo qowl uu jira dhahayo waa nebi laakiin sida saxa nebi ma ahayn ee nin xakiim ahoo caaqil ahoo wuxuu ahaa xikmad badan luqmaan alxakiim marka ayaa hadlayey wiilkiisii buu lawaaninayey oo wax u sheegayey waxyaabihii uu ku yidhina waxaa ka mid ahaa walaa tamshi ha soconin fi lardi dhulkii maraxan isla weynan weeyaan isla weynan weeyaan walaa tusacir khadaka linnaas walaa tamshi fi lardi maraxa ina allaha laa yuxibu kula mukhtaali fakhuur waatan hadaba qisadii suurad dhan baaba loogu magacdaray ilaahay inooga waramay subxaanahu wa tacaala luqmaan iyo wiilkiisa ka hadlaysa inagana ay xigmad inoo tahay waxyaabuhu ku yidhi waxaa ka mid ahaa inagana la inoo dardaarmayo walaa tusacir khadaka dhabankaaga ha u duwin linnaasi dadkii dhabankaaga dadka ha u leexinin oo macnu waa maxay isla weynan weeyaan qofka marka dhabanka u duwdid macnaha waa yasitaan waa liiditaan weeyaan walaa tamshi ha soconin isla markaana fi lardi dhulkii maraxan kibriya isla weynan ha ku soconin in allaha alle laa yuxibu ma jecla kula mukhtaalin mid walboo isqaadqaad badan fakhuurin faan badan ilahay ma jecla mid walboo isqaadqaad badan oo faanfaana ilahay ma jecla subxaana wa tacaala maxaa yeelay huwa aclamu biman ittaqaa falaa tusakuu anfusakum naftiinna waxba ha ammaanina ilaahay waa kan idin ogsoon weeyaan jala wacala marka anigoo hebel aho ree hebel aho ree hebel ah inaad tiraahdid ilaahay agtii uma baahnid jala wacalaa ilaahay ma jecla marka kula mukhtaalin mid walbo isla weynan badan leh oo isqaadqaad badan leh oo fakhuurin faan badan wamacnaa tusacir khadaka linaasi la yirina khadaka linnaasi la yirina ay tumiiluhu waa duwitaan weeyaan wa tucridu bihi waadna kala jeesanaysaa can innaasi dadka dhabankaagiibaa dadka u duwaysaa qofka markuu hadlayo xitaa indhahaaga uma qoortid weeyaan wejigaaga uma qoortid waad yasaysaa waad xaqiraysaa wuu liitaa agtaada inaad dhowrto xitaa ma laha marka waa takaburan isla weynan calayhim dadka layska weynaysiinayo walmarax la yidhina atabakhturu weeyaan waa faankii iyo isla weynankii isaguna qaala tacaala alla wuxuu yidhi ina qaaruuna kaana min qowmi muusa ina qaaruuna ninkii qaaruun la oran jiray kaana wuxuu ahaa min qwmi muusa min ummati muusa weeyaan nabiyulaahi muusa ummadiisuu ahaa waagii nabiyulaahi muusa buu noolaa ilaahay baa qur'aanka inooga waramay jela wacala fii suurati اlqasas qisadii macruufka ahayd aakhirka suurat اlqasas waatuu ilaahay inooga sheekeeyey subxaanah wa tacaala ina qaaruuna qaaruun kaana wuxuu ahaa min qowmi muusa ummadda nabiyulaahi muusa buu ka mid ahaa fabaqa calayhim waa qooqay oo waa kibray calayhim dushooda wa aataynaahu ilaahay wuxuu yidhi waxaan siinay min alkunuusi hantidii maa ina mafaatixahu latanu'u bilcusbati uli lquwa id qaala lahu qowmuhu laa tafrax ina allaha laa yuxibu lfarixiin waxaanu siinay min alkunuusi xagga hantidii iyo maalkii waxaan ka siinay maa shay baanu ka siinay ina mafaatixahu shayga isaga ah furayaalkiisu bakhaarada iyo makhaasinada dahabkay u yaallaan furayaashiisa latanu'u waxaa qaadi jiray oo hayn jiray alcusbatu qabiilo dhan weeye oo ililquwati xoog u saaxiib ah furayaasha bakhaaradiisa qof iyo laba iyo ma ahayne ummad tiro badan baa qaadaysa macnaa nin hanti ilaahay siiyey buu ahaa mafaatiixda lagu furo bakhaaradiisa ay dahabka iyo hantida iyo xoolaha u yaalaan wax qof iyo laba iyo saddex midna uu qaadi karaya ma ahayn marka rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wuu kibray wuu qooqay xoolana ilaahay waa ugu daray id qaala lahu id wakhti qaala lahu ay u yidhaahdeen isaga qowmuhu dadkiisii ay u dhaheen laa tafrax ninka la yidhaahdo qaaruuna ha ku farxin waxan waa hanti adduun si walbood u haysato beri adaa ka dhaqaaqaya ama iyadaa kaa tegaysa wax lagu farxa ma aha ina allaha allana laa yuxibu ma jecla alfarixiina kuwa farxa farxadda la sheegaya farxad caam ah ma ahee waa khaas oo waxaa loola jeedaa farxadda kibirka ah waxaan adiga aad haysato inaad moodid inaad adigu leedahay maxaa yeele isagaa wuxuu dhahayay inamaa uutiituhu calaa cilmin cindii waxaan ku helay waa cilmi aan leeyahay waa garasho aan leeyahay waa caqli aan leeyahay waa hanti aan leeyahay qofka in waxyaabaha noocaasoo kale u qaato marka alle marka wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala waxay ku dhaheen qolooyinkii cilmiga lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ummaddii nebiyullaahi muusa yaa waxay ku yidhaahdeen laa tafrax war faraxa noocaas ahaa la imanin ina allaha alleh laa yuxibu ma jecla alfarixiin faraxa kibirka ilaahay ma jecla farxadda caadigaa ah lagama hadlayo ee faraxa kibirkaa ah loola jeedaa inuu farxo laakiin kibir ku farxo qofki taasaa ilaahay diidan yahay subxaana wa tacaala jawaabtii maxay noqotay marka aakhirkii u dambeeyey maxaa yeelay laba qolay dadkii u kala baxeen qolooyin waxay yidhaahdeen yaa layta lana uutiya mila maa eh, yaa layta lana eh, ma annagana shallaytadayada nala siiyo mila maa uutiya qaaruun inahu laduu xadin cadiim qoladii kalena maxay yidhaahdeen war hawaabullaahi khayrun liman aaman war ilaahay awaabkiisi iyo ilaahay subxaana wa tacaala ajarkuu idin siinaya ka khayr badan waxaanoo dhan calaa yati xaal ilaahay subxaana wa tacaala jawaabtii wuxuu ka dhigay fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard fakhasafnaa waanu la goynay bihi qaaruun iyo wa bidaarihi dhulkiisiiba alarda dhulkaanu la goynay wuxuu hanti lahaa iyo isagiiba dhulka ilaahay la gooyey subxaana wa tacaala qisadan qur-aanka inoo sheegay sababta loola gooye maxay tahay waa kibirka kibir dartii baa ilaahay dhulka la gooyey subxaanah wa tacaala qofka kibirka badan marka gooray ahaataba ilaahay subxaanah wa tacaala waa zuulinaya macquul ma aha inuu kibirka ku waaro ilaahay waa zuulinaya subxaanah wa tacaala waayaha ka daba imanaya xilligiibaa imanaya ilaahay waa zuulin doonaa subxaanah wa tacaala waxaa kaloo nebiga inoo sheegay salawaatu ullah wasalaamu aleyh walacala inuu sheekha inoo keeno nin ummadihii hore ahaa oo intuu dharkiisii xirtay kibirya isla weynan lugaha qaadqaadaya ilaahay baa dhulka la gooyey subxaana wa tacaala xadiid abu hurayru ahaa fa huwa yatajaljalu biha ila ywmi alqiyaama dhulku hoos ugu sii daadegaya ilaa qiyaamaha laga gaaro marka kibirka ilaahay subxaana wa tacaala sunnadiisu waxay tahay qof kibraa ma jiro ilaa ilaahay subxaana wa tacaala cagtuu maryaa waa baabi'iya qofka isaga wa can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu tacaala canhu can الnabiyi salى اllahu عalayh waalih waslm qaala wuxuu yidhi laa yadkhulu اljannata jannada ilaahay geli maayo man kaana qofuu ahaaday fii qalbihi qalbigiisa gudihiisa ahaaday mihqaala daratin daro wax la eg dhuricasadii wax la eg wax aad iyo aad u yar weeye oo min kibrin ah qof qalbigiisa ay ku jirto in yar oo daro ah oo kibir ah ilahay jannadiisa ma gelinaya jala wacala macnaha jannadu waa ka xaaraam wey qof kibir yar leh janno ilaahay geli maayo janno iyo kibir isma galaan kibir baan leeyahay jannana waa gelaya macquul maha isma qaadan karaan laa yadkhulu ljannata jannada ilaahay geli maayo man kaana qofku ahaaday fii qalbihi mihqaalu daratin daro wax la eg oo min kibrin ah faqaala rajulu marka kibirka maxaa la yidhaahdaa in la ogaadaa loo baahan yahay macnihiisu wuxuu yahay kibir maxaa loola jeedaa si aynu u fahamno kibirka macnihiisa la inoo diidan yahay kibirka la diidan yahay waa kan marka dhegayso nin baa nebiga weydiinaya calayhi salaatu wasalaam macnaha kibirka ii sharaxo ii sheeg ma waxaa loola jeedaa buu leeyahay indha qofka dharkiisu wanaagsan yahay oo kabihiisii wanaagsan yihiin oo tintiisii u subkan tahay oo u hagaagsan tahay oo korkiisii subkan yahay ma taasaa kibirka loola jeedaa ina arajula faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ina arajula qofku yuxibu waa jecel yahay an yakuuna inuu ahaado thawbuhu maradiisu xasanan mid wanaagsan wanacluhu kabihiisuna xasanan ay wanaagsan yihiin dhar wanaagsan oo quruxsan kaba quruxsan inuu korkiisii wanaagsan yahay oo tintiisii u shanlaysan tahay oo subkan tahay oo korkiisii qofka saas waa jecel yahay taama kibir baa loola jeedaa waa sidaa badankeenna aanu moodayna kibirkii inuu macnaha yahay nebigaa caddaynaya dhegaysa haddaba kibirka waxa la yidhaahdo qaala nebigu wuxuu yidhi ina allaha taasi kibir ma aha ina allaha alle jamiilun waa alle jamiil ah yuxibu waa jecel yahay aljamaala quruxdana ilaahay waa jecel yahay alle waa jamiil oo jamaalkana ilaahay waa jecel yahay quruxda ilaahay waa jecel yahay sidaa darteeda in dharkaagu quruxsan yahay oo korkaagu quruxsan yahay wax dhibo ay leedahay male shareecada inkastoo aanu soo aragnay albadaadatu min aliimaan inuu mararka qaarkood qofku basaas iska ahaado oo dharkii eh, kii quruxsanaa iska dhigo oo dhar caadi a ah qaato inay iimaanka ka mid tahay marka meeshan wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay waa jamiil jamaalkana waa jecel yahay alkibru waxaa la yidhaahdaa dhagayso batrulxaqi xaqa oo laga santaago wa kamtu nnaasi dadka oo la liido kibirku waa kaawiyaan haddii xaqa loo sheego wuxuu leey kuwan aniga wax ii sheegaya ama qofkan aniga wax ii sheegaya sidaa darteeda xaqa hadduu kaaga yimaado qof weyn waa inaad aqbashid xaqa hadduu ka yimaado qofka yar waa inaad aqbashid hadduu ka yimaado mid adiga kula mid ahna waa inaad aqbashid maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa kamaaloo dhan uu u sugnaaday bini aadamku waa naaqis nuqsaan baa inoo sugnaatay nuqsaanta waxaa ka mid ah soomaaliduna horay u mahmaahdo waxay yidhahdeen caqliga adiga kaa maqan walaalkaabuu ku jiraa waa dhici karaysaa walaa qofkan waxa uu kuu sheegaya inay sax yihiin marka il wanaagsan ku dhowr oo oh, waxaad u ictiqaadisaa inuu yahay qof kaa saxan u ictiqaadi inuu yahay qof kaa hagaagsan u ictiqaadi ha u arkin qof qofkan isaga qof aan waxbaba kuu sheegi karaynin waaba kaa caqli badanahay anigu maxaad ii sheegaysaa adiga dadka qaarkii sida yidhaahdaan oo kale taasi waa kibirka nooc ka mid ah wey maxaa yeeley xaqan cid walbuu kaaga iman karaa kufaartii qoraysheed waxyaabaha ilaahay ku halaagay maxaa ka mid ahaa markay inkireen oo ay yidhaahdeen war kuwan saxaabada sheeganaya soo maaha fuqaradeennii soo maaha dadkii masaakiinta ahaa soo addoommadeennii maaha waxay iyaga rumeeyeen annaga seenu u rumaynaa isku mid noqon karne annaga iyaga waxay iyaga qaateen seen annaga u qaadanaa in badan baa ilaahay qur-aankii nooga warramay in اllaha jamiilu weeyaan yuxibu اljamaala jamaalkana waa jecel yahay alkibru waxaa la yidhaahdaa baطru اlxaqi xaqa oo laga santaago iyo waqamط الnaasi dadka oo la liido rawaahu muslimu baطru lxaqi macnihiisu waxa weeyaan dafcuhu diiditaan iyo waradduhu in lagu celiyo calaa qaa'ilihi qofka yidhi waqamtu nnaasina la yidhi waxaa loola jeedaa ixtiqaaruhum weeyaan in iyaga la liido oo la xaqiro وعن سلمة بن الأكوع waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه أن رجuلا أkل عnda رsuuل اللahi صلى الله عليه وآله وسلم سلمة بن الأكوع ayaa wuxuu leeyahay رضي الله تعالى عنه وأرضاه saxaabigan horaanu usoo sheegnay nin aad u cajaa'ib badan buu ahaa aadna u dheereeya aadna u toog badan legdintana weligaan dhinaca dhulka loo dhigin أna رaجuلا nin baa أkla cunay cinda rasuuli الlahi salى الlaه عليه وآله وسلم qisadan si fiican u dhowr oo waxay tilmaamaysaa haddii xaqu kaaga yimaado cid walba waa inaad aqbashid waxaan caada ii ahayd iyo waxaan sidaanaan yeeli jire ma samayn karayo cudurdaar ha ka dhiganin maxaa dhacay sabab waxay u noqon karaysaa inaan ilaahayba dib dambe ku waafajinin xaq maalin maalmaha ka mida yaa nin cunno cunayey cunnadiibaa baa nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam isagoo bidixda ku cunaya hadduu arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi war midigta ku cun markaasuu wuxuu yidhi ma kari karayo ma kari karayo oo ma awoodi karayo ma samayn karayo waa igu dhib weeyaan bidixdan qabatimay cudurdaarada dadka qaarkii ay la yimaadaan oo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam hadduu sidaa yidhi wuxuu ku yidhi laa raddawuxuu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam eh, la haddana ilaahay kuma karsiiyo maxaa yeele kibir baa u diidaya xaqii uu inkiray oo uu diiday nebiguna waa sii habaaray salawaatu اllah wasalaamu calayh dhegaysa haddaba ana rajula ninba akala cunay cinda rasuuli اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam bishimaalihi bidixdiisu wax ku cunay faqaala markaasaa nebiga wuxuu ku yidhi kul biyamiinika midigtaada ku cun qaala wuxuu yidhi laa astaiicu ma kari karaya iga dhaaf dadka qaarkii waa waxyaabaha ay ku cudur daartaan qaar baa ku odhanaya markaad tiraahda war midigta ku cab ama ku cun u oh, tanba ilaahay baa ii sameeye maxaa liigu sameeye haddaan waxba ku qabsanin wax ku cunaynin war waa laguu sameeya laakiin way kala leeyihiin oo markaad istijoonaysa maad midigta ku istijootid adiga waayo bidixda adigu istijoonaysa labada allah kuu sameeye maya cunadaan ku cunaa nidaamka waa laguu kala dejiye rabbigii ku siiyey baa kuu kala dejiyey qaado warkiisa rabbigii ku siiyey baa kuu kala nidaameeyeoo nebigiisaa kuu sheegayay qaado oo tanna bidixda ahna wixii wasakha loogu talagalay in wax lagu cuno oo lagu cabo oo wax dadka lagu siiyo wax lagu qaatan looguma talagelin midigtana wax allaaliya wixii sharaf iyo karaamo oo dhan baa loogu talagalay allah ku siiye kuu kala habeeye qaada adigu marka dadka noocaasoo dhan waa la mid wey way soo gelayaan wuxuu ku leeyahay maxaa ka macnaa haddaan bidicda ku cabo waxba ma leh haddaan midig ku cabiyo haddaan bidic ku cabo waa isku mid labadaba iska leh maxaa la ii siinaya haddaanan isticmaalaynin laa astaiicu ma kari karayuu yidhi qaala nebiga wuu u jawaabo wuxuu yidhi lastaacta haddana ilaahay kuma karsiiyo lastaacta ilaahay kuma karsiiyo maa manacahu nebiga inoo sii sheego wuxuu yidhi uma uunan diidin arrinkan isaga ah in uu qaato ila alkibru isla weynan mooye kibir baa u diiday qaala wuxuu yidhi salamat bna alakwac ninkii waadan baan arki jiray oo famaa rafacaha gacantiisa midigta umuunan koryeelin ilaa fiihi afkiisa meeshii nebigu yidhi alayhi salaatu wasalaam ilaahayba kuma karsiiyo sidii buu u kari waayey weligiiba gacanta midigta hadduu ku soo qabto ama cunadii uu yidhaahdo waa ku cunaya afkaba uma kor qaadi karayaba habaarkii nebiga ku dhacay salawaatu llahi wasalaamu caleyh marka wax la habaaro waa yihiin qolooyinka diidan maadaama ay sunnadii nebiga diidayaan salawaatu ullah wasalaamu caleyh rawaahu muslim wa can xaariثata bna wahaabin marka xaqa haddii qofka loo sheego waa inuu yidhahdo samicna waatacna gufraanaka rabbana waana calaamadii muminiinta fii aakhiri suurati اlbaqara waatuu ilahay tilmaantooda ka dhigay oo alla inoo sheegayo subxaana wa tacaala markay xaqa maqlaan waxay leeyihiin samicna waatacna gufraanaka rabbana wailayka almasiir wa can xaariثata bna wahaabin radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayh ali wasalam yaquulu isagoo dhahaya alaa ukhbirukum ma idiin sheegaa biahli الnaar ma idinkaga waramaa oo ma idiin sheegaa dadka ahlunaarka ah haa noo sheeg rasuulkii allo wa ay ahlunaarku qaala nebigu wuxuu yidhi dhegaysta oo waxa weeyaan kullu cutullin jawaadin mustakbirin xadiidku horu inoogu soo hormaray yaquulu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kullu cutullin oo mid kasta oo isweynaysiin badan jawaadin madax adag mustakbirin isqaadqaad badan waa mid kasta oo waa dhaga adag yahay xaqa ma gelayo waa isla weyn yahay oo qof wax u sheegi kara ma leh qab buu qabaayo maba ogolaba cid inay ka sarraysaba wataqadama sharxuhu waa inoo soo hormaray baaba dacafati lmuslimiina halkaasuu inoogu soo hormaray وعن أbي سعيidi الkhudري waxaa laga wariyey radي الlه taعالى عnه عن النبي slى الlه عليه وaله وسلم qaala wuxuu yidhi اxtajaت الجنة والناar xadiidkanna waa noo soo hormaray isaguna jannadiiyo naartii baa murmay ko waxay daliil u tahay jannadiiyo naartuba inay abuuran yihiin oo ay joogaan laba waxay daliil u tahay inay hadli karayaan oo hadal ilaahay uu og yahay subxaana wa tacala annaga aanan garan karayn way hadlayaan jannaduna way hadlaysaa naartuna way hadlaysaa waxaana kuugu daliila xadiidkan isaga ah oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ixtajat iljannatu waxaa murmay oo dooday jannadii iyo wannaaru baa murmay faqaalat innaaru baa waxay tidhi fiya aljabbaaruuna waalmutakabiruun fiya aniga gudahayga waxaa ah aljabbaaruuna kuwii isla weynanka badnaa ama kuwii aljabbaaruuna madaxa adkaa weeye almutakabiruuna isla weynanka badnaa wqaalat iljannatu jannaduna waxay tidhi fiya aniga gudahayga waxaa ah ducafaau nnaas dadka kuwoodii liitay iyo wamasaakiinuhum intii saboolka ahayda waxbaba aanan haysaninba intii liidatay oo dhanna jannada waxay tihi aniga qaatay naartiina waxay tidhi mid kastoo isla weynan badan oo kibir badan oo madax adag oo khayrba uunan gelaynin madaxiisu aniga qaatay bay tihi faqada allaahu ilaahay baa labadoodii u kala garnaqaya dhegayso faqada allaahu ilaahay baa u kala garnaqay baynahumaa dhexdooda wuxuu rabbi yidhi marka inaki ljanna hoy janno iyo dhegayso adigu raxmatii baa tahay naxariistaydii baa tahay oo arxamu biki adiga waxaan kuugu naxariisanayaa man ashaau qofkaan doono wa inaki adiguna annaaru cadaabii baa tahay ucadibu biki adiga waxaan kuugu cadaabayaa man ashaau kaan doono walikilaykumaa labadiinna mid walba oo ka mid ahna calaya aniga waxaan ballan u qaaday ilaahay baa dhahaya mid walba oo idinkiidin ka mida jannadiiyo naartii baa loola jeedaa waxaan u ballan qaaday miluhaa in aan buuxiyo yowma naquulu lijahanama hal imtala'ti maxay ku jawaabaysaa wataquulu hal min masiid tii weeyaan marka rawaahu muslimun an abi hurayraa xadiikana wuxuu daliil u yahay qof kasta oo kibir badan oo isqaadqaad badan oo madax adag oo xaqa diida in naarta ehelkeeda u yahay ciyaada bilah an abi hurarata waxaa laga wariyey radi alahu tacaala canhu ana rasuul lahi sal اllahu alayh ali waslm qaala wuxuu yidhi laa yandur allahu ilaahay ma eegayo ywma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ilaahay ma dhowrayo dhowritaankan la tilmaamayana waa annadara fiihi raxma maxaa yeelay hadal laa yndur اllah ilayhim wla yukalimuhum wla yuzakiihim maxaa kaloo lagu daray wlahum cadaab aliimu afar shay baa lagu abaalmarinayaa ilaahay lama hadlayo oo ma eegayo waxaa la yidhaahdaa waa hadal raxmad ay ku jirto ama hadal cadaab ahaa waa la dhihi doonaa nadaraduna waa la mid oo nadra fiiha raxma nadra iyo eegitaan dhimrin iyo naxariisi ay ku jirto ilaahay ma dhowrayo laakiin dhowritaan cadaaba waa la dhowri doonaa ilaahay tahiri maayo walaa yuzakiihim oo dembigooda lama dhaafayo walahum cadaabun aliimunna waa leeyihiin xadiidkana waa soo arooray waynu arki doonnaa isaguna laa yanduru allahu ilaahay ma eegayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ilaa man qof jara isaaruhu <clears throat> maradiisa jiiday baran isla weynan muttafaqu calayh xadiidkan marka wuxuu daliil u yahay raggii baa laga hadlaya khaas weeyaan maxaa yeele xadiiu iman doono oo dumarka ka sooci doona marka xadiidku waa khaas oo wuxuu khaas ku yahay ragga oo keliya ninkii ragga ahaa inuu iisaarkiisii ama hoosguntii ha noqdo iyo waxaa tiraahdid ama ha noqdo go uu hoos ka qabo ama ha noqdo sarwaalkii ama wax alla qamiiskii ha noqdo wax allaaliya wuxuu ahaadaba in anqowgii uu dhaafo waa mamnuuc kitaabu libaas buu noogu iman doonaa waa mamnuuc weyaanoo ma bannaana ninkii ragga ah in anqowga uu gaaro wixii ka hooseeya qofka sidaa sameeya abaalkiisu wuxuu yahay musbil baa la yidhaahdaa alaaatun laa yanduru allahu ilayhim ywma alqiyaamati walaa yukallimuhum walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim waxaa ka mid ah almusbil qofka musbilka ah laa yanduru allahu ilaahay ma eegayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ah eegma naxariiseed weeye ilaa man qof jara izaara izaarkiisa jiiday hoosguntigiiyo macawiistii iyo go'i iyo wuxuu doonaba ha ahaadiiyo sarwaalkii iyo qamiiskiiba qof sidaa ku sameeyey oo hoos anqowga dhaafiyey ilaahay ma eegayo baran isla weynan xadiidkan wuxuu ku khaas yeelay batr iyo kibir isla weynan laakiin riwaayadaha qaarkood waxay tilmaameen isjiiditaanka hoos uu gaarsiinaya naftirkeedaaba batriya isla weynan ah xaafid ibn xajar raxmat ullahi tacala aleyh fi kitaabihi fatxi ilbaari wuu ku soo aroorinayaa imaam nawwina raxmat ullahi tacala aleyh wuu inoo keeni doonaa kitaabu libaas waxaana sidaasoo kale odhanayay imaam abubakr ibn alcarabi fi tuxfat alaxwadi caradat alaxwadi kitaabkiisa ahaa ee sharxi sunan atirmidi wuu soo aroorinaya axaadiistu ku aroortay oo dhan min alkibri waxaa ka mid ah alsbaal qofka in uu la yimaado isbaalka kibirkayba ka midta maxaa yeele xadiidkii kale fii saxiixi اlbukhaari uu nabiga ku sheegay calayh salaatu wasalaam uu odhanayay maa zaada fi lkacbayni fa fi nnaar wixii dhaafaba anqowga iyo qoobkii waaba naar buu yiri nabigu calayh salaatu wasalaam ragga xaggooda markii laga hadlayo muttafaqun calayh kitaabu libaas baan isagoo aad iyo aad loo fasilay ugu tegi doonaa marka kabaa'irtay ka mid tahay ninka ragga ah inuu dhaafsiiyo sarwaalkiisii qoobkii iyo anqowgii kabaa'irtay ka mid tahay lidalika imaam dahabi raxmat اllahi tacala aleyh fii kitaabihi alkabaa'ir ayuu ku soo darayaa kabiirada afar iyo kontonaad wuxuu ka dhigaya calaa bacdi اnusakh wuxuu ka dhigaya in ay tahay alsbaal alsbaal waa min alkabaa'ir dembiyada waaweyn buu ka mid yahay qofka inuu ka toobad keenaa la doonayaa maxaa yeelay waa kibir weeyaano kow horta cawro maya cawro ma asturayso labo qurux ma keenayso saddex waa israaf weya israaf weeyaan maxaa yeelay sarwaalkiisii waxaad arkaysaa qofkii hoosta hooseba ka dhammaaday waa reemagaalo waa ilbax laakiin hoostii hoosuu ka dhammaaday foolxumo darteeda qashin oo dhanna waa qaadanaya weliba iyo wasakho idil wa canhu waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam ثلاثة laa yuklimhm الlah waa ka xadiikaynu tilmaamanay ثaلaaثaة سdx laa yuklimhm الlah ilaahay la hadli maayo ywma القiyaamati وlaa yuزkiihim ilaahay ma طahiri doono وlaa ynduru ilayhim ilaahay xaggooda ma eegi doono وlahum waxayna leeyihiin cadاabu aliimu afar shay baa ilaahay ku abaalmarinaya inuusan ilaahay la hadlin oo ilaahay xaggooda eegin hadal iyo eegitaan naxariisa ah, midna inaanu ilaahay xaggooda siinin islamarkaana dembigooda uunan dhaafin cadaab aliibna waa leeyihiin saddexdaasi maxay kale yihiin shaykhun zaanin qof waa horay u batay oo zinaystay haddana macnaha sheykha waxaa loola jeedaa waa qof dhaafay da gaaray afartankiibuu kor u dhaafay konton buu gaaray haddana waa zinaysanaya macaasii buu ku dhex jiraa maxaa yeelay lama laha waa qof dhallinyaro oo shahwa qaaday lama laha waa qof waayeel ah xilliguu toobad keeni lahaa gabalkiisuuna sii dhacayay baa la joogaa intuu ilaahay u toobad keeni lahaa meel daran iyo meel xun buu maraya qofka noocaasoo kalea ah. wa malikun kadaab ka labaadna malikun waa boqor weeye kadaabun beenlow ah waa madax weeye haddana waa beenlow oo sababta isaga maxaa ka duway dadka kale kuwa kale waxaa looga duway isagu waa madax soo maaha ha run inuu sheegu heli karaa wax wax ka qaadayana maleh <clears throat> inuu dadka run u sheegu heli karaa oo runtaana dadku ay aqbalaan weliba inan waa madax weeye laakiin isagii oo madax ah baa dadkii been u sheegaya sidaa darteeda isna wuxuu ka mid noqonayaa saddexdaa qolo maantana qofku madax maba noqonayo hadduunan been sheeginba waa inuu beenlow yahay mid wal mid kale intuu ka been badan yahay oo ummadda oga been badan yahay buu madax noqdaaba waxna noqdaa umuuraheenna miisaankii qallibmay sidaasaad ku ogaanaysaa ka saddexaad waa caa'ilun mustakbir weeyaan waa maxalu shaahidka xadiidka waxa loo soo qaatay caa'ilun waa faqiir sabool ah haddana mustakbirun isla qofka haddii uu xoolo haysan lahaa ama wax uun haysan lahaa uu ku kibri wax dhanbay aan lahayd waa sabool aan waxba oga dambaynin wuxuu haystaba aynan jirin haddana waa kibraya waa qab weyn yahay istiri soomaalideennaaba laga hadlaya ya dadkeenna ayaaba la tilmaamaya xadiidku tilmaamaya wacaa'ilun waa sabool weeye haddana mustakbirun isla weyn oo isla qab weyn weeye rawaahu muslimu alcaa'il la yirina alfaqiiru weye macnihiisu waa faqiirkii saboolkii weye wa canhu abu hureyre waxaa laga warinaya radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi qaala allahu caza wajala ilaahay wuxuu yidhi jala wacala ilaahay baa hadlaya jala wacala muxuu leeyahay waa xadiisu lqudsi weeye marka rabbi wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala alcizu izaari lafdi kalena wuxuu ohanaya alcadamatu izaari labadaba waa sax weeye alcizu iyo alcadamatu weynanka weeyaan izaari waa hoosguntigaygii weye wاlkibriyaau waagii hore laba go' baa la qaadan jiray soo maahayn asalka carabtuna sidaasuu ahaa go' hoosta hoose laga qaatay iyo mid xagga sore laga huwadu ahaan jiray marka waxaana la kala yidhaahdaa rida iyo waxaa la yidhaahdaa eh, izaar izaarku waa sida macawiistii wixii la mid hoosta wixii laga qaato ridaa'ana korka koraa laga qaataa marka rabbi subxaanah wa tacaala wuxuu ka dhigayaa kibirkii iyo isla weynankii in ay yihiin laba shay isaga uu leeyahay ayuu noo tilmaamaya oo qof allaaliyo qofkii kula dhagaa aynan la mid tahay qof adiga shaarkaagi iyo sarwaalkaagii kugu haysta balka war ee kule anaa iska leha bix ee ama kaa qaatayba ee adiga qaawanaan ku diray ka waran xoogna aanan kaa xoog badnayn isla markaana wax uu kaaga qaadanaya aysan jirin ee awood kuu sheeganaya balka war maxaad samayn lahayd marka rabbi wuxuu leeyay subxaana wa tacaala alcizu izaari ama alcadamatu izaari waa hoosguntigaygii way cadamadu wاlkibriyaau isla weynankiina ridaa'ii waa go'i aan dusha hore sare ka xiranayay marka labadooda ilaahay baa hulaabtay oo oh, faman naasacanii faman yunaasicunii qofka igula dooda fii waaxidin mid oo minhumaa labadooda ka mida ah, faqad cadabtuhu kaa isaga waan cadaabay buu yidhi rabbi waaban cadaabayba kaa isaga waa cadaaban yahayba shaki ma laha inuu naar gelayo wey macnaheedu rawaahu muslimun wa canhu waxaa laga wariyay abu hurayra radi allahu tacaala canhu ana rasuul اllahi salى اllahu alayh ali wasalama qaala wuxuu yidhi baynamaa rajulu waa kan xadiidkaynu tilmaaminay abu hurayra warinaya radi allahu tacaala canhu ardaa baynamaa rajulun xilli nin ummadihii hore ka mid ah yamshi uu soconayo fii xullatin dhar buu qabay xulladu waa isku jooga weeyaan dharka ahee quruxda badan tucjibuhu nafsaha naftiisuna ay cajab geelinayso oo kibir iyo isla weynan u xambaaray dhar cusubna waa qabaa dhinacyadiisuu dhowrayaa nebigu wuxuu yidhi murajilin racsa tintiisaa u shanlaysanoo waa u saliidaysan tahay oo maa allah yakhtaalu fii mashiyatihi qabweynan baa qaaday fii mashiyatihi socodkiisana oo markuu soconayana aad buu isu qaadqaadayaa id khasafa allaahu ilaahay baa la gooye kaa isaga ah id khasafa allaahu ilaahay baa la gooye bihi kaa isaga ah alarda weeyaan fa huwa isagu marka ninkii sidaa ahaa yatajaljalu waa sii gelgelaya oo sii mukhuuranaya oo sii maashoonaya alarda weeye ilaa ywmi اlqiyaamati fi lardi dhulka gudihiisuu sii gelaya ilaa ywmi اlqiyaama inta ilaahay qiyaamaha subxaana wa tacaala marba xoogaa hoos buu u sii socdaa waa sii socdaa waa sii socdaa muttafaqu calayh kibirka inuu xaaraam yahay bay daliil u tahay ilaahayna subxaana wa tacaala qof kibraa ma jiro ilaa ilaahay subxaana wa tacaala waa duleeya adduunkan muttafaqun calayhi murajilun racsah marka la leeyahayna ay mumashituhu weeyaan wuu shanlaystay yatajaljaluna waxaa loola jeedaa biljiimayni baa la akhriya laba jiim ay yaquusu waa sii mukhuranaya weeye wayanzilu waa degaya wa can salamata bna alakwaci waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal اllahu alayh waalih waslm rasuulka alle wuxuu yidhi laa yazaalu rajulu qofku ka zuuli maayo yadhabu binafsihi naftiisa in ay qaadayso inuu issar aado issar aado issar qaado xataa yuktab ilaa lagu qoro diiwaankii fi ljabbaariin ahaa macnuu waa maxay xoogaa buu arkaya quwad buu iska dareemaya qurux buu iska dareemaya maal iska dareemaya sharaf iyo sumcad buu iska dareemaya qab baa u ziyaadaya weynan baa usii ziyaadaya kibir baa usii ziyaadaya ilaa ilaahay agtiiba looga qoro subxaanahu wa tacaala fi ljabbaariin kuwii kibirka badnaa ilahay agtii looga qoro waa sida runtii iyo beentii oo kale ficil walbana waa la mid xadiidka abubakr sidiiq uu warinaya cabdulahi bnu mascuud baa warinaya fi saxiixayn waa isagii ku sugnaa ee nebiga noo sheegay calayh salaatu wasalaam ina arajula la yasduq qofku run buu sheegayaa wayataxara sidq runtii buu ku dadaalayaa runtii buu la imanayaa xataa yuktaba cinda allahi sidiiqa ilaa ilaahay agtii looga qoro runlow qofka beenlowga ahna waa la mid beentiibuu la imanayaa buu aad iyo aad ugu sii xeeldheeraanaya ilaa ilaahay agtii looga aqoonsado iyo mala'u laclaa beenlow la yidhaahdo hebelkii beenlowga ahaa heblaayadii beenlowga ahayd ilahay agtii subxaana wa tacaala malaa'igtu markay isu sheegayaan kii beenlowga ahaa ama tii beenlowga ahayd hadduu runlow yahayna kii runlowga ahaa ama tii runlowga ahayd baa la dhahaya kibirkuna waa la mid qofkii kibirka badnaa ee hebel ahaa kii kibirka badnaa ee hebel ahaa ama heblaayo ahayd sidaasaa la odhanaya marka in layska ilaaliyo kibirku wax wanaagsan maaha laa yazaalu rajulu qofku ka zuuli maayo yadhabu binafsihi naftiisa inuu isa sare qaadqaadaya weeyaan oo xataa yuktaba ilaa looga qoro cinda allahi wey laxulmaxfuudka loogu qoro fi ljabaariin fa markaa isna isagoon waxba haysanin oo miskiin ah, oo sabool ah ayaa waxaa markaa dhacaysa fa yusiibuhu markaa inuu asiibo isagii oo ku dhaco cadaabkii iyo ciqaabkii ilaahay subxaana wa tacaala maa asaabahum dadka jabbaariinta ee mutakabiriinta ah fircoon iyo kuwii la midkaa ah, wixii ku dhacay baa ku dhacaya oo fircoon nin adduun oo dhan hantiyey buu ahaa laakiin kan miskiinka isagoon waxbana haysan adduunkiisii gaajo kaga soo tegey yaa cadaabkiina u dheeryahay cinda allahi jala wacala rawaahu tirmidiy waqaala xadiiun xasan yadhabu binafsihi an yartaficu wayatakabaru weyaan yartafic kor buu u qaadaya naftiisa wayatakabaru waa isweynaysiinaya baabu xusnu lkhuluqi wuxuu u baab yahay xusnu lkhuluq akhlaaqdii wanaagsanayd akhlaaqdii wanaagsanayd oo ka hor imanaysay akhlaaqdii xumayd kibirku waa akhlaaqda xun wey walidaalika waa culimmadu kutub badan ka alifeen akhlaaqda wanaagsan qaarkood ay ka alifeen akhlaaqda xun imaam alkharaa'iti oo kale raxmat ullahi tacaala caleyh wuxuu leeyahay kitaab uu kaga hadlayo masaawi lakhlaaq akhlaaqda xun oo dhan uu kaga hadlayo ee shareecadu ay diiday xusnu lkhuluqna wuu leeyahay kitaab la yidhaahdo oo imaam ibn abidunya baa iskale aimo badan baa iskale ma min kitaabi xadiiث ilaa way u baabeeyaan kitaab اladaab ama kitaabu xusn اlkhulq ama wixii la ah ahlulxadiiث o dhanna waa tilmaamaan ilaahayna subxaana wa tacaala waaba khislada keliya ee nebigeenna calayhi الsalaaةu wasalaam uu kaga duwanaa ummadda oo dhan intuu ilaahay abuuray ilahayna kaga fadilay qaal اllahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wainaka lacalىa khulqi caظiim wainaka ya muxamed wey muxamedow dhegayso adigu lacalaa khuluqin akhlaaq dusheedaad ku sugan tahay akhlaaqdii maaha akhlaaq keliya ee cadiimin weynanka u saaxiib ahayd wqaala tacaala alla wuxuu yidhi wاlkaadimiina alghayda wاlcaafiina can الnaas wاlkaadimiina kuwa qariya alghayda carada hadday caraysan yihiin wejigooda kama muuqanayso wاlcaafiina can الnaas hadalkooda inay ka muuqato daaya xataa wejigooda ka garan maysid oo uurkooda kama garanaysid wاlcaafiina can الnaas dadkana caloosha way ka cafiyaan inay u caraysan yihiin calooshooda xitaa kuma taalo waa akhlaaqda wanaagsan weeyaan oo alle waatuu inoo tilmaamay subxaana wa tacaala dadkaasi waa muxsiniin weeye ilaahayna waa jecel yahay muxsiniinta wallahu yuxib اlmuxsiniin qofkaasi waa muxsin muxsiniintana ilaahay waa jecel yahay sifadaa iyo tilmaanta qofka iskale ilaahay baa jeclaaday jala wacala oo qofka iyaga wax u dhima ama wax ka sheega ama dhibaato gaarsiiya way iska saamaxaan nebiga calayhi salaatu wasalaamna dabcigiisu sidaasuu ahaa xadiidu mina caaisha radi allahu tacala canha man taqama waxay odhanaysay man taqama rasuulu اllahi salى اllahu alيh waslm linafsih walakin ida ntuhikat xurumaat اllah nebiga calayhi salaatu wasalaam weligii uma argudan naftiisa isaga wax lagu sameeye darteeda umuunan aargudan nebigu calayh salaatu wasalaam laakiin haddii ilaahay xurumaadkiisa jalla wacala diinta ilaahay lagu xadgudbo nebiga ma aamusi jirin salawat ullah wasalaamu caleyh kamana sabrayn intaa iyada wax loo dulqaadan kara maaha diinta ilaahay ku tumashadeeda waalkaadimiina waa kuwii qariyey kuwa qarinaya weeye alghayda caradooda haydka waxaa la yidhahdaa carada daran weliba adab mar aha adabku waa markuu dhaafo ee kaydka uu gaaro carada qofka uu la gogo'ayo tii sidaas ahayd bay qarinayaan waalcaafiina waa kuwa cafiyo weeye can innaasi dadkana iska cafiyo iska saamaxa wallahu yuxib lmuxsiniin وعn abi hurayرaةa radي الlه tacalى canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu الlahi salى الlah عalيh وalih waslm wuxuu ahaa axsan الnaas dadka kan ugu wanaagsan khuluqan xagga akhlaaqda nebigu wuxuu ahaa salawaat اllah wasalaamu aleyh dadka kan ugu wanaagsan xagga akhlaaqda wataynu soo aragnay xadiiu anas iyo xadiiu eh, jaabir bni cabdilaah nebiga calayh salaatu wasalaam weligii inta wax la weydiistay maya ma dhihin salawaat ullah wasalaamu calayh muttafaqu calayh wa canhu waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi maa masastu dibaajan walaa xariiran anas bnu maalik maadaama u ahaa khaadimkii nebiga calayh salaatu wasalaam tobankii sane ee magaalada madiine joogayna nebiga calayhi salaatu wasalaam u khidmaynayey wuu nooga warramayaa dabcigii nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu nooga warramayaa siduu ahaa khalqan wa khuluqan abuuritaankiisii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ilaahay dabcigiisa siduu ka dhigay labadiiba abuuritaankii nebiga dhegaysa haddaba maa masastu ma aanan taabanin dibaajan xariir dibaajku waa xariirta teeda adag wey iyo walaa xariiran ta jilicsan midnaba xariir mid adag iyo mid jilicsan waxay ahaataba alyana ka nugul oo ka jilicsan min kafi rasuuli اlaahi sal اla alي slam sacabka nebiga calayh salaatu wasalaam gacanta nebiga calayhi salaatu wasalaam xariirna taabtayo noocyadeeda kala duwano wax gacanta nebiga sacabka nebiga calayhi salaatu wasalaam ka jilicsan weligay maanan arag kaf waa sacabka weeyaan sacabka nebiga calayhi salaatu wasalaam wax ka jilicsan weligay maanan arag walaa shamamtu maanan udugsanin weeye raa'ixatan maanan udugsanin raa'ixatan udug qatu weligay aطiyaba ka udug badanoo ka caraf badan min raa'ixati rasuuli اllahi sala اllah alay wasalam qofku markuu dhidido inagu waa isbedelaa doorsoon baa ku dhaca laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam caraf iyo udug buu ka qaadi jiray salawaatu اllah wasalaamu calayh marka wuxuu leeyahay weligay maanan udugsanoo carafsanin dhididka nebiga calayhi salaatu wasalaam wax ka caraf badan oo xadiid baaba jirayba kitaab shamaa'il imaam tirmidi uu ku warinaya raxmat ullahi tacala aleh sunankiisana waa kusoo saaraya wahayri min ahli lxadiidna waa warinayeen oo ummu sulaym oo anas ibnu maalik hooyadii ahayd yaa waxaa la dhashay gabadhii la oran jiray umuxaram binti milxaan marka nebigu calayhi salatu salaam gurigeeduu iman jiray marar qaarkood duhuradii xilligaasuu meeshaa yaro seexan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam waana kulayl weeye waa dhididaya nebigu calayhi salaatu wasalaam dhididkiisa meel allaaliya meeshuu taabtay yay ka qaadan jirtay qoraarad yar bay ku shubatay waxay u ahaaba shay gurigooda ay ku udugsadaan oy ku carabsadaan marka wuxuu leeyahay maanaan arkin nabiga calayhi salaatu wasalaam raa'ixadiisa wax ka udug badan walaqad khadamtu dhegaysa hadaba waa kan maxalu shaahidka xadiidka walaqad khadamtu waan u adeegay rasuululahi sal allahu alayh ali wasalam cashara siniin toban sana nebiga u adeegayay salawaat wasalaamu caleyh oon khaadim ahaa hadduu safar yahay hadduu magaalada madiine joogo xilli walba nebigaan u adeegayey fama qaala liya qad tobankaasana nebigu ima oranin weli ima oranin salawaat ullahi wasalaamu calayh walaa qaala lii uffin ima dhihin uf waa maxay waxa samaysa ima oranin uf waa maxay waa laba xaraf wey macnaha wax aan sameeyey nebigu dhib igama tusin salawaat ullahi wasalaamu calayh weli hadal xun igulama hadlin nebiga calayh salaatu wasalaam hadal xun ima qorin nabiga calayh salaau wasalaam hadal adag iguma oranin salawaat اllah wasalaamu calayh walaa qaala lii ima oranin walaa qaala ima oranin lishayin eh, shay iima oranin facaltuhu aan sameeyey lima facalta iguma canaananin wax aan sameeyey maxaad u samaysa iguma oranin weli walaa lishayin lam afcalhu waxaanan samayninna igumuunan oranin walaa lishayin shayna lam afcalhu aanan samaynina imuunan oranin ilaa muxuu ii oran jiray alaa facalta kadaa wuxuu u oran jiray inaad sidaa samaysay ahayd sidaa inaad yeeshay ahayd saasaa wanaagsanayd laakiin maxaa u samayn weyse iyo cayi iyo wixii la mid iyo aflagaade iyo mirna nebiga calayh salaatu wasalaam iguma samaynaynin marka waxay daliil u tahay dhowrsanaantii nebiga calayh salaatu wasalaam iyo hadalkiisa siduu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh muttafaqun calayh xadiidka cabdulaahi bni camr bn alcaasna waatuu tilmaamayeyba wuu inoo iman doonaa wa can sacb bni jahaama radi allahu tacaala canhu ardaa qaala wuxuu yidhi sacb bni jahaama radi allahu tacaala canhu ardaa qiso dheer weeyaan in yar buu ka soo qaatay qisadu waxay ahayd sidan iyadoo xajul wadaac loo socdo ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu soo xarmaday dilxulayfa markii la markii la marayay dalxulayfa dadka madiine ka soo tagay iyo dhinacaasoo dhan dalxulayfa markay marayaan ayay soo xirtaan dharkoodii labayk allaahuma xaj ama cumra waxay doonayaan bay soo xirtaan hadday marka sidaasi ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam waa soo xarmaday hadduu soo xarmaday qofka muxrimka ah marka siduu ilaahay inoo tilmaamay subxaana wa tacaala waxaa ka xaaraam ah saydkaa ka xaaraam ah oo laynoo sheegay xurima calaykum sayd lbari waatuu alla yiri ilaa maa dumtum xarama in allaali intaad dharka cadcad qabtaan waa idinka xaaraam wey labadaa go intaad qabtaan waa idinka xaaraam nabigu alayh salaatu wasalaam waa soo xarmaday marka sac bnu jahaama radia allahu tacaala canhu ardaa saxaabi buu ahaa muunan soo xarmanin laakiin isagoonan soo gaarin meeshii uu ku xarman lahaa ayuu wuxuu arkay neef ugaar ah biciid buu arkay hadduu arkay waa soo dhaqaaqay wuxuu yidhi nebigu waa sii socdaa neefkan isaga ah haddii intaan ku dhufto aan qabto oo aan gowraco oo aan hilibkiisa hagaajiyo oo aan nebiga u geeyo ka war soo ma wanaagsana arrintaasuu istusay haa allaylahi neefkii buu soo ugaartay waa soo hagaajiyey waa soo orday nebiga calayhi isalaatu wasalaam iyo asxaabtiisii buu ka daba yimid waa u keenay wuxuu rasuulka allow neefkanaan kuu soo ugaaray waana soo hagaajiyo waa kan waa nin isxilqaame wey nebiga dartiisuuna u sameeyey neefkan miyuu soo ugaartay isaga iskii maya laakiin iyuu u soo ugaaray nebiga dartii calayh salaatu wasalaam qofka muxrimkaana waxaa xaaraam ah adiga inaad samaysid waa xaraam adiga dartaa in loo soo sameeyana wixii loo soo sameeyana ma cunin karaysid inaad adigu ugaarato waa xaraam adiga darta wixii loo soo ugaarayna waa xaraam wey laakiin qof iskii isaga baxayoo soo ugaartay wuxuu soo ugaartay waa cuni kartaa waa kuu bannaan ama adigu inaad tihaahdid anaa ugaaranaya maya xaaraam oo qur'aanka binasi lqur'aaniba ku caddahay in adiga dartaa loo soo ugaarana waa xaraam wey weli waa kaa mamnuuc ma kuu bannaana marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ogaaday ninkan sacbna jathaama radi allahu tacaala canhu ardaa inuu nebiga dartii u soo ugaaray soo ma nebigu calayhi salaatu wasalaam sidan ugu jawaabay marka waa dhibsaday marka ninkiina wuxuu yidhi maya ma cunayo haddee ninkan nebiga dartiisu u baxay mabuuna ugaarteen isaga dartiibuu usoo ugaaray laakiin axkaamtii sharciga ahayd ma oga hadduu nebigu calayhi salaatu wasalaam iska celiyey oo diiday wuxuu ka cabsaday inuu qalbigiisii dhibsado markaasuu u caddeeyo wuxuu yidhi anigu adiga dartaa uma diidaniye waa muxrim baan ahay qofka muxrimkaana wixii dartiisa loo soo ugaaro xataa ma cuni karayo binasi qur'aani bay ku caddahay sunnaduna waa sidaas weeyaan marka maxaa meesha yimid in la bushi bixiyo in dhibkii qofkan qalbigiisa wuxuu dareemaya laga saaro taasaa meeshii timid marka waa ka xadiikii marka xadii dheer buu ahaa an isaac bn jahamata radi allahu tacaala canhu ardaa qaala wuxuu yidhi أhdaytu waan u soo hadiyeeyey rasuul الlahi salى الlaه عليه aلي وسلم ximاarا waxshiya ximaar waxshi ah waa dameer dibadeedkii weeyaan labadii kalena wuxuu ahaa magacyo kale ku tilmaamayey laakiin wuxuu yidhi faradahu calaya nebiga waa igu soo celiyey salawaatu اllah wasalaamu عaleyh falama ra'aa markuu arkay nebiga maa fii wajhi aniga waxa wejigayga ah oo ah inaan dhibsanayo waxay nebiga intaan siiye aniga igu soo celinayo qaala nebiga wuxuu igu yidhi inaa lam narudhu calayka anigu kugumaanan soo celin adiga dhib aan kaa kugu qabo ilaa anaa xurum laakiinse anigu waan soo xarmaday inaa anigu sameeyo in la ii sameeyo toona ma bannaana marka meesha maxaa yimid akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mida qofka walaalkaa haddaad aragto inuu yaro dhibsanayo wixii islamarkaana in loo caddeeyo oo loo tafsiiliyo loo maxaa yeele qalbigiisa in waxaa la doonayaa waa bukaa in bukaanka laga saaro in la caafiyo in loo cadeeyo in wixii loo waadixiyaa la doonaya maxaa yeele shaydaanku wax kaloo tusi karaya hadhow oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waad ogtihiinoo habeen xadiidkaaynu soo aragnay isagoo safiyo la socda habeen gudcurna ay tahay oo madow ah yaa laba ninoo saxaabo ah oo reer ansaara dhinaca kale ka soo baxeen waddadii markaasay socod ka boobsiiyeenoo nebiga dhaafeen salawaatu wasalaamu caleyh nebigu wuxuu ku yidhi calaa rislikuma innaha safiya war aayarsada waxba socodka ha boobsiinina ha isxiiqiinina maxaa yeele waa safiye wey qofkii ah, la socda waa xaaskaygii habeenkan gudcorka ah qofka ila socda waa xaaskaygii weeyaan subxaan allah bay ku dhaheen rasuulka allama adaanu kaa shakinayna nebigu wuxuu yidhi ina shayطaana yajri min ibni aadama majri dam qofka bini aadanka ee dhiiggiisa meeshuu maro shaydaankaa ku soconaya oo macnuhu waa maxay waa waswaaskiisii wey wuu waswaasinaya qofkii oo wuxuu ku leeyahay mataqaanaa maxay ahayd waxaasoo idil marka waxaa la rabaa qofkan walaalkaa ah haddii uu isxilqaamay adiga dartaa isu xilqaamay inaad haddii inaad tirahdo waa soomanahay jazaaka allahu khayran u ducaysid duco ugu bedeshid kitaabu siyam baynu ku arki doonnaa iyaduna muttafaqun calayh وعن النواس بن سمعان waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه قال wuxuu yidhi سألت رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم عن البر والإثم nawaasi bnu samcaan wuxuu yidhi radia allahu tacaala canhu ardaa nebigaan u imid anoo weydiinaya biriga iyo imiga waa maxay birigu wanaagga iyo khayrka iyo samafalku walimu dembiguna waa maxay faqaala nebigu wuxuu yidhi albiru oo dhan haddaad doonaysid waa xusnu lkhuluq wanaag oo dhanba haddaad rabtid oo akhlaaqda wanaagsan weeye walimu oo dhanna ma doonaysaa haddaad doonaysid inaad ogaatid qofka muminka ahe muslimka ah imi waxaa noqonaya maa xaka fii sadrik waxa laabtaada dhibaya ee wakarihta aad nacdo an yaalica calayhi naasu dadku inay kugu arkaan an yaalica inay kugu daalacdaan ay kugu arkaan calayhi dushiisa annaasu adigoo samaynaya ama wixii ficilkii la imanaya marka dembina waxaa ah waxa qofka uu dhibsanayo nafta muminada laga hadlaya isla markaana aad nacayso dadku inay kugu arkaan rawaahu muslimu وعن cabdاللahi بن cمر بن الcاaص رضي الله تعالى عنهma qاala wuxuu yidhi lm ykun rasuul الlahi slى الlه عليه وaلiه وسلم muunan ahayn rasuulka alle faaxishan وla mutafaxishan faaxish ma ahayn nebigu عalaيه الصلاaةu وaسلام faaxish waxaa la yidhaahdaa qofka hadal xumada badan mutafaxishna waxaa la yidhaahdaa qofka ficilkiisu foolxun yahay hadal iyo ficilba nebiga uma xumayn salawaat اllah wasalaamu calayh wa kaana yaquulu nebigu wuxuu dhihi jiray ina min khiyaarikum akhyaartiinna waxaa ka mida ah, ina min khiyaarikum akhyaartiinna waxaa ka mida ah, oo axsanukum akhlaaqan dadkiinna idinkugu wanaagsan akhlaaqan xagga akhlaaqda qof walba qofka kale intuu ka akhlaaq wanaagsan yahay oo ka xilgaradsan yahay oo ka waxgaradsan yahay waa ka akhyaarsan yahay hadduu ka akhyaarsan yahayna waa ka akhlaaq wanaagsan yahay macnihi muttafaqu calayh wa can abi dardaa'i waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh ana rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalam qaala wuxuu yidhi maa min shayin shay ma jiro ahqalu haddii la saaro kaga culus fi lmiisaani miisaanka kaga culus fii miisaani اlcabdi qofka addoonka ah miisaankiisa wax kaga culus ma jiro waxaanu ognahay miisaan inuu jiro wanadacu lmawaasiina alqisطa ilaahay u yidhi waxaan ognahay miisaanka in la saarayo wanaagga iyo xumaanta labadiiba in la kala saari doono marka laba garab buu leeyahay waxaan ognahay faama man aqulat mawaasiinu iyo ama man khafat mawaasiinu inuu ilaahay yiri mid cuslaanaya iyo mid fududaanaya inuu jiro in ilaahay inoo sheegay subxaana wa tacaala marka maxaa cuslayn karaya kafada khayrka iyo wanaagga iyo la saaraya maxaa cuslayn kara maxaa miisaankaaga aakhirada kuu cuslayn kara waxa kuu cuslayn karaa laguu sheegaya dhagayso maa min shayin ma jiro shay ahqala fii miisaani alcabdi kaga culus miisaanka addoonka ma yowma alqiyaamati weeyaane cabdilmumin addoonka muminka miisaankiisa wax kaga culus ma jiro yowma alqiyaamati min xusni اlkhuluq akhlaaqda wanaagsan hadalka wanaagsan bashaashnimadii wejiga furan qalbigii furnaa garashadii qofka wax loo garanayay waxaasoo idil waina allaha yubgidu ilaahay waa u caroodaa alfaaxisha kan hadalka xun albadiia ee ficilka xun faaxishkii iyo badii way isu dhow yihiin waa sida faaxish mutafaxishkii oo kale foosha xun leh hadalka xun ficilka xun waxoo dhan waa caytamaya hadduu hadlayo hadal xun buu ku hadlayaa faaxishka marka ficilkii xumaa albadia hadalkii xumaana waa la dhihi karaa rawaahu tirmidiyu baa wariyey wa qaala wuxuuna yidhi xadiiun xasanu صaxiix maxaa yeele xadiidkan duruq aad u tiro badan buu ku yimaadaa albadi la yidhina huwa aladii waa kan yatakalamu ku hadlaya bilfuxshi waradi اlkalaam iyo hadalka kiisa liita hadalba hadalkuu ka xun yahay yuu ku hadlaya wa can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi سuئل رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ma يدخل الناس الجنة nebigaa la weydiiyey salawaaت الlahi وسلام عليه can أكثر ma shay waxa ugu badan oo yudkhilu الnaasa dadka gelinaya aljannata jannada gelinaya waxa ugu badan ee dadka jannada gelinaya waa maxay rasuulka allah noo sheeg qaala nebigu faqaala marka wuxuu yidhi taqوى اllahi وxusن الkhلq qaala wuxuu yidhi taqوى allah laba shay weeyaanoo ka koowaad waa ilaahay cabsidii jala wacalaa ka labaadna waa xusnu اlkhuluq akhlaaqdii wanaagsanayd taqwa allah waa baynahu wa bayna allahi jala wacala wasiilada weeyaan iyo xarigga isaga iyo ilaahay u dhaxeeya xusnu اlkhuluqna waa wasiilada baynahu wa bayna alkhalq xarigga iyo isaga ilaahay u dhaxeeya dariiqa u dhaxeeya isaga iyo ilaahay waa dariiq wanaagsan maa allah taqwa allah wey waxaan ha samaynin wax allaale wixii ilaahay yiri waa samaynaya wax allaale wixii ilaahay ka reebayna waa ka haraya baynahu wa bayn allahi maa sha allah weyaan ama baynahu wa bayna alkhalq akhlaaqa wanaagsan buu kula dhaqmayaa hadalka kiisa wanaagsan hadalka kiisa jilicsan qofka walaalkiiee muslimka u yidhaahdo hadalka ficilka wanaagsan garashada wanaagsan akhlaaqda wanaagsan haddii isaga wax loo dhimo oo hadal xun lagu yidhaahdo ama ficil xun lagu sameeyana inuu aarguto lagama yaabo waa iska liqaya waa sabraya indhuhu ka dadbanaya wahaakada saasaa lagu yaqaanaa marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka isaga ah qofka jannada gelaya taqwa allah waxa ugu badan ee jannada lagu galo waa taqwa allah wa xusnu اlkhuluq wa su'ila waa la weydiiyey can akari ma waxa ugu badan oo yudkhilu nnaasa dadka geliya annaara waxa ugu badan ee dadka naarta gelinayana waa maxay faqaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alfamu walfarju riwaayaddii musnad imaam axmedna waxay ohan jirtay aljwafaan labadii qalalnaa macnaha khayr oo dhan bay ka qalalan yihiin waa maxay alfamu afka wey carabkan waa waxa ugu badana dadka naarta gelinaya hadalka aad iska tarorogta ku hayso eedan moodayninba in miisaan laguu saari doono maalin baa iman doonta xaraf walbo carabkaaga ka soo baxay miisaanka la saari doono haduu wanaagsanaana wanaag dhinacaysu fuulaya hadduu xumaana dhinaca xumaantuu fuuli doonaa walidaalika culimmadu markay ka hadlayaan zamankan joogtaa waxay yidhaahdaan ma doonaysaa inaad ogaatid hadalkaagu inuu khayr iyo shar yahay ha bal maalintaasoo dhan rikoorka soo qaado oo ha shidnaado teleefonkan aad haysato afar iyo labaatankaa sacsa aynu u hayno haddaad shiddo recordingkiisa ee mar allaala markaad hadlayso inu wuu shidan yahay wax allaala waxaad ku hadlayso dhan buu duubaya hadhow markaad gurigaaga tagta ee hadaloo dhan aad dhammaysatay aad seexanayso bal shidbal meeqaa wanaag noqon kara meeqaasi xumaan noqon kara meeqaasi maalaa noqonaya inta wanaagga ah waa yarta inta xumaanta ahna waxaa laga yaabaa inay badanta in kaloo meel dhexe taallaa jirta oo maalaa yacni ah laqwi ah min xusni islaami اlmar'ina muxuu ahaa qofka islaamnimadiisa wanaageeda waxaa lagu yaqaanaa tarkuhu maa laa yacniih waxyaabahan maalaa yacniga inuu isaga dhaqaaqo oo uu ka tago marka waxa ugu badanee dadka naarta gelinaya alajwafaani alfamu weeyaan iyo walfarju farjiga waa xubinta tarankaa wey hmm. haddii ra'da la kordhigo faraj bay noqonaysaa oo jiimka la reebo markaana farajku waa fayditaanka kurbada marka la faydayo dadku waa isku khaldaan farju weeyaan ra'da oo la reebo iskaani ra rawaahu tirmidiyu waqaala xadiiثu xasanu صaxiix وcanhu waxaa laga wariyay abu hurayra radi allahu tacala canhu ardah qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh ali wasalam wuxuu yidhi akmalu lmuminiina iimaanan akmalu lmu'miniina mu'miniinta waxaa ugu dhammaystiran iimaanan xagga iimaanka qofka uu buuxo iimaankiisa ma rabtaan inaad ogaataan muslimiintii iyo muminiintii haa axsanuhum khuluqan weeyaan muminka akhlaaqda wanaagsan waa kan iimaankiisuba buuxsamay buu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam cagsigiisu muxuu noqonayaa marka qofka naaqiska iimaankiisu uu yahayna waa kee waa kan akhlaaqda xun weeye afkiisu waa nijaaso hadal xun mooye wax kale kuma hadlo hadduu ficil samaynayana waa ficil nijaaso oo xun weeye isaguna wasakh ah laga wanaagsan yahay markaasuu nebigu wuxuu yidhi wakhiyaarukum khiyaarukum linisaaihim wakhiyaarukum waxaa idinkugu akhyaarsan khiyaarukum linisaa'ihim kuwa haweenkooda ugu akhyaarsan waxaa idinkugu akhyaarsan kuwa haweenkooda idinkugu akhyaarsan oo macnaha loola jeedaa waxay tahay inuu qofkii dumarka ahaa ilaaliyo ixtiraamo weyneeyo taasaa loola jeedaa laakiin maxay sheegaysaa waa bilcaan inaynu dhahno oo maxay odhanaysay la tashada markaad la tashataana daba mara waa xadii mawduuc ah wey asal ma laha shaawiruuhuna uma khaalifuuhuna nebigu calayhi salaatu wasalaam taladooda waa ku liibaani qaar ka mid ah oo waad garanaysaan oo umi salma radi allahu tacaala canha alle subxaanahu wa tacaala xadiiu yowma xudayfa yowma markii nebigu alayh salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii ay tageen cahdigii meeshii la oran jiray uh, sulxulxudaybiya waad garanaysaan nebigu alayh salaatu wasalaam amar buu bixiyey wuxuu yidhi halka aynu joogno ayaynu ballan ku gelaynaa waa iska laabanaynaa sanadkan mee qof walba teendhadiisi iyo meeshuu joogo tinta haysaga xiiro waa noqonaynaa maxaa heshiis baa la galay saxaabadu waa dhibsadeen maanta dagaalna lagu ciili maayo oo tabarna lagu ciili maayo oo dadkana hortaagan cagtaanu marin karaynaa maxaanu u laabanaynaa ta kale waxaanu u soo xiranay dharkan inaanu cumraysanno sababtaan u noqonayna maxay tahay waa dhibsadeen nebigu amar buu siiyey calayhi salaatu wasalaam amarkii xoogaa waa ka meermeeraysteen way diideen lama dhihi karaye xoogaabay meermeeraysteenoo islahay nebigu isbedeli doonaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh nebigu waa xanaaqay salawaat ullahi wasalaamu caleyh teendhadiisii buu iska tegey umu salama radi allahu tacaala canha min ummahaati lmuminiin ahayd yaa nebiga aragtay maxaa dhacay asxaabtaydii maanta sidaasaan ku arkay nebiga alloma rabtaa inay sameeyaan haa waxay tiri bax adiga haye intaad tagto tinta iska soo xir hadday adiga ku arkaan maba joogi karaanba sidii buu yeelay waa kacay nabiga calayhi salaatu wasalaam tintii buu yidhi halayga xiiro waa laga xiiray markay arkeen iyagaa labalaba isugu jeestay tintii iska xiiray ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin tale lagu liibaanay ahayd saxaabada ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin marka taa keliya mehe way badnayd weliba rawaahu tirmidiyu waqaala xadiiثu xasanu صaxiix وعن cائiشhaةa رضي الله تعالى عنها qاaلad waxay tihi samictu rasuul الlahi slى الlaه عليه وaلiه وسلم yquul waxaan maqlay rasuulka alle oo dhahaya إna الmuؤmina qofka muminka ah layudriku wuu ku gaarayaa bixusni khuluqihi akhlaaqdiisa wanaagsan buu wuxuu ku gaarayaa darajadii ay gaareen alsaa'imi kii maalin oo dhan soomana alqaa'imi habeenoo dhanna taagnaa ka warran qofka habeen walba taagan salaatuleyl aan habeenna uusan seegaynin maalin walbana sooman ama badankiiba maalmihiina sooman qofka isaga darajada u gaaraya intay dhanta darajo weyn wey qofkan akhlaaqda wanaagsan ee habeenkii intuu iska seexda un salaadiisii waajibkeed usoo kacay ramadaankiisiina soomay waajibka ku ahaa yaa isku mid ay noqonayaan oo sababtu maxay tahay dadku wuxuu kula mucaamaloonaya mucaamalo wanaagsan hadday qof uu xumeeyo qof aflagaadeeyo qof caayo kama argudanaynin wanaaggana waa ugu bedelaya muxuu ilaahay odhanayay subxaana wa tacaala addoommada ilahay saalixiinta markii laga soo warramaya cibaad araxmaan markii laga soo hadlayay haddii qof xumaan ku sameeyo oo ay soo maraan qaaluu salaama nabadgelyay dhahayaan marka meelo badan baa ilahay noogu tilmaamay subxaana wa tacaala wa can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canha qaalad waxay tihi samictu rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam baan maqlay yaquulu isagoo dhahaya ina almu'mina qofka mu'minka ah layudriku wuu gaaraa bixusni khuluqihi wuxuu ku gaarayaa darajata الsaa'imi kii soomanaa derajadiisuu ku gaarayaa alqaa'imi taagnaa rawahu abu daawuud وعن أبي أمامة الباهلي waxaa laga wariyey سudiي بن cجلان ba la yihahda رضي الله تعالى عنه وأرضاه qاala wuxuu yidhi qاala rasuul الlahi slى الlaه عليه وaله وسلم rasuulka all wuxuu yidhi أna زaciimu ana kafiiluna lafdi kala oranay anaa wakiil oga ah anaa kafiilu ah anaa daaminu lafdi kala oranay anaa daaminu ah damaana maxaa la yihahdaa daamin maxaa way af soomaaliga muxuu noqonayaa wakiil iyo daamin iyo kulli waa carabi wey damaanadu macnaheedu waxay tahay qofkan isagaa qaaday xilki anaa kuu xil qaaday wey anaa kuu mas-uulkaaga noqday yuu kaaga noqonaya nebigu alayh sala slam muxuu nooga noqonayaa mas-uul muxuu noo kafaalo qaadayaa muxuu wakiil nooga noqonayaa bibeytin fii rabat اljanna ana daaminun anaa u wakiil aho u kafaala noqonaya kafiil u noqonaya bibeytin guri ku yaalla ayaan kafiil oga noqonayaa gurigaagii waddankii ku yaalay in laguu hagaajiyo laguu kireeyo haddii la iibinaya laguu iibiyo yaad u dirsataa qof wakiil ah soo ma ama qof kafiil adiga ku ah qof mas-uuliyadiisii u quma guriga in layga iibiyaan rabaa hebelow ii iibi adaa wakiiliga ah inaan wakiil kaa ahay wax caddaynaya ii soo dir markaasuu imanayaa wuxuu leeyahy anigoo hebel hebel ah basaboor nambarkaygu sidaa yahay ama laysin nambarkaygu kaa yahay sawirkiisiibuu raacinayaa waxaan wakiil ka dhigtay hebel hebel hebel inuu gurigayga ii iibiyo warqadiibu weliba sharci ma ahee waa inuu yar marsiiyo oo maxkamad la marsiiyo oo istaamkii lagu dhufto oo wax walba markaa wixii ka dambeeya waa wakiil run ah soo maha ha waa kafaala tam a ah weeyaan waa wakiil tam a ah weeyaan wuu awoodaa qofkaasi inuu guriga kuu iibiyo cid ka daba iman kartana maleh caruurtaada hadday meesha joogaan ama walaalkaaba joogo xaaskaagii hadday joogto ma dhihi karta ha iibinin maxaa yeele wakiil tam a ah wey waa adigii oo kale wey hantida qofkii iska lahaabaa ku tasarufi karaa qofkanna waa qof la mid a ah booskiisiibuu taagan yahay ka waran hadduu nebiga wakiil kuu noqday marka calayhi afdal asalaati wasalaam oo uu ku leeyahay anaa kuu ballan wakiil anaa kuu ah waad leedahayba anaana haddana wakiil kuu ah ana zaciimun marka daamin baan ahay oo anaa damaano qaaday bibeytin guri fii rabati اljanna meesha sare ee jannada ku yaalla liman qof baan u ballanqaaday taraka ka tegay almiraa'a doodda iyo muranka cilaaqtankii jikraarkii waxa doontaba ku macnee oo qofka dooda ka taga ayaan u ballanqaaday wa in kaana muxiqan haba ahaada mid xaq leh adigoo xaq leh oo gartii leh oo og wixii inaad ku gar leedahay haddaad isaga dhaqaaqdo gurigaasaa nebiga kuu ballanqaaday qaaday salawatu wasalaamu calayh marka muran badan oo aynu ku jirno waxa ina gaarsiinayo ina gelinaya damaanadaa nebiga aynu jaahil ka nahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyo qofkan inaan caddeeyaan rabaa inaan gar leeyahay oo ur doonaya inuu afkiisa ku goosto marka hmm, maamahdana waataynu u lahayn soo maha wain kaana muxiqa wa iyo guri fii wasati اljannati baan u damiin u ahay waa saddex qof oo kala duwan weeyaan ka koowaad waa qofka muranka ka taga isagoo xaq leh guri jannada darfaheeda ku yaala ayaan u ballanqaaday qofka isaga wa bibaytin guri baan u ballanqaaday fii wasati اljannati bartamaha jannada ku yaala liman qof baan u ballanqaaday taraka alkadiba beenta ka tega wa in kaana maasixan haba kaftamaya hadduu doono beentiibuu ka tegey buu ka fogaaday sababtu maxay tahay wahay tahay khawfa min allahi jala wacala wain kaana maasixan haba kaftamaya hadduu doono haba kaftamaya hadduu doono nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu odhanayay way iman doonaa kitaab alcadaab inii la amzax wala aquulu ila xaqa anigu waan kaftamayaa waxaan xaq ahayna ku kaftami maayo maalin maalmaha ka mid ah yaa gabar islaan waayeel ahayd nebiga u timid calayhi salaatu wasalaam markaasay weydiisay jannadii iyo dadka markay galaan iyo waxaasoo idil markaasuu nebiga wuxuu yidhi qof waayeel ahba geli maayo jannada <laughs> way iska oysay marka maxaa dhacay markaasuu waxay tiri haddii nebiga alla ina waayeel baan ahay sidaa ma buu yidhi hee inaa insha'naahunna maxay hayd aayaddii inshaaa ilaahay baa ka dhigaya qof dhallinyaro ah dib baa loo celinayaa kii waayeel ahaa iyo kii yaraa kulli waxaa la noqonayaa da isla eg weeyaan marka nebigu waa kaftamay alayh salaau wasalaam waxaan xaq ahaynna ma sheegin salawaat wasalaamu aleyh aayaddii qur-aankeedunbuu ku kaftamay soo ma ahayn oo uu sheegay nebigu alayh salaau wasalaam waa la mid wey ayib marka qofka ka tegay beentii isna guri jannada bartankeeda ku yaallu leeyahay beenta inuu ka fogaado wain kaana maasixan mid kaftamayaba ha ahaado wabibeytin baan u ballanqaadayaa fii aclى اljannati jannada meesha u sarraysa ku yaalla meel sahlan maaha meesha u sarraysa jannada ayaan u ballanqaaday guri ku yaala liman qof xasuna khuluquh akhlaaqdiisu ay wanaagsanaatay dabcigiisa iyo dhaqankiisa iyo waxoo dhan ay wanaagsan yihiin waa qof ah allaaliya wixii dadka oga yimaadana liqa isagan aan dhib u geysanin wanaag mooye waxaan wanaag ahaynna ka filan maysid wixii xumaana lagu sameeyeyna qaadi maayo calool qaada ma leh oo qalbi qaada ma leh oo wuxoo dhan waa helmaamaya gurigaa jannada meesha u sarraysa ku yaalla ayaan u ballanqaaday xadiidun saxiixun marka wax sahlan ma dadka weliba marar qaarkood waxaa laga yaabaa qof aadan filanayn inuu kaaga yimaado oo waa kee ka kula dhashay aabbaha uu dhalay inay xumaanta kaaga timaado ma dhici karaysa haa waxaa dhici karaysa qof aadan filanayninoo kaaba fog weligiinna nasab baan gelin inay naxariisi kaaga timaado waxaa inoogu filan qisadii nabiyullaahi yuusuf walaalkii la dhashay muxuu yidhi uqtulu yuusufa waa ina yacquub kii ahaa wey ninkii aanan weligiiba arkin saacaddaa ka hor muxuu ku yidhi akrimii mahwaah wiilkan isaga ma aragtaa ha si fiican u gal oo soo dhowe martisoorkii ugu wanaagsanaa guriga meeshii ugu wanaagsanayd cunadii ugu wanaagsanayd dharkii ugu wanaagsanaa akrimii mahwaah intay isu jiraan marka walaalkii la dhashay iyo ninka way kala fog yihiin nebi yuusuf marka loo fiiriyo xagga nasabkana walaalkiibaa u dhow dhaqan ahaan marka loo fiiriyo loo dhowrana ninkaasaa u dhow waxba shaqo iskuma lah laakiin labadoodiiba nebi yuusuf waa liqay walaalkii xumaantuu ku sameeyeyna muxuu yidhi hadhow dambe markii ilaahay inooga sheekaynayay subxaana wa tacaala laa tariiba calaykum اlyowm wax canaana ah iyo wax dhib ah, maanta ma jirto yii khalaas dhammaatay hawshaa ilaahay subxaanah wa tacaala min bacdi an nazaqa shayطaanu baynii wa bayna shaydaan uuna soo dhex galay aniyo walaalahay waxaad samayseen oo dhan shaydaan eediyuu saaray shaydaan buu saaray walaalihiina wuxuu yidhi wax canaan ammaanta maba lihdiinba canaanna ma jirto faraha ka qaaday hataa waa nimanka intay qabteen ceelka ku foorariye ku ride waa ugu wanaagsanaday qaateen buu ahaa maxaa yeele qaar baa waxay yihahdeen kow ka siiya mid baa wuxuu yidhi marka laa taqtuluu yuusufa ha dilina laakiin waalquuhu fii khayaabat اljub ceelka guntiisay geliyeen khalaas sidii bay kaga dhaqaaqeen wixii oo dhanba waa liqay marka xusnu اlkhuluq taasaa la yidhaahdaa nabi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam qolooyinkii dhibayey ee rafaadinayay ee waxaad aragteen oo dhan ku sameeyey maalintii uu maka qabsaday muxuu ku yidhi idhabuu faantum اطalaqaa sidii oo kale baxa iska taga idhabuu faantum اطalaqaa kuwii la sii daayey baa tihiin cafis dhaqaaqa saasuu ku yidhi nabigu calayh isalaatu wasalaam rawaahu abu daawuud biisnaadin xasan waana caado ay lahaayeen ambiyada ilaahay oo dhan way ka sinaayeen azaciim haddii la yidhana addaamin weeyaan وعن جابر بن عبد الله ضامنكuna waa qofka damiinka mعنه وعن جابر بن عبد الله وxa laga wariyey رضي الله تعالى عنه أن رsuل اللhi صلى الله عليه وaله وسلم قاaل wuxuu yidhi إن min أحبكم إلya aniga qofka aan ugu jeclahay xaggiina islaamka waxa sheegto oo dhan qofka nebigu ugu jecel yahay ma rabta inaad ogaato dhegayso inna min axabikum kan aan idinkugu jeclahay ilaya aniga xaggayga qofka laygu kalgacayl badan yahay idinka xaggiinna oo wa aqrabukum minii anigana iigu dhow majlisan xagga fadhiga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha hareerahayga dadka imanaya ee dhinacyadayda fadhiisanaya ka mid noqon doona wa ayo axaasinukum khuluqa dadkiina idinkugu akhlaaqda wanaagsan qofka nebiga ugu necab yahay fadhi ahaanna ugu fogba hadduu la fadhiisanaya waa kii marka qofka ugu akhlaaqda xun wey waina abqadakum ilaya waa kan qofka aniga iigu cara badan oo waabcadakum iigu fog minii aniga yowma alqiyaamati atharthaaruuna wlmutashadiquuna wlmutafayhiquuna weeyaan maxay kale yihiin marka nebiga calayh salaatu wasalaam baa la weydiiyey tharthaarin waa maxay qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah qad calimna atharthaaruun wاlmutashadiquun tharthaar waxaa la yidhahdaa qof hadalka badan soomaalidu markay ka yaabtay waxay yidhahdeen war kan tooro tooraha go-ay marka tharthaarinta nebigu wuxuu yidhi alayh الsalaatu wasalaam oo dadka iigu fog wاlmutashadiquuna shadqaynka waxaa la yidhaahdaa qowlalada afka labadiisa dhinac macnaha waa loola jeeda waa maxay waa isla hadalbadnidii wey mhm. wama almutafayhiquuna labadaasi garanay hadalbadni inay tahaye mutafayiquunta maxay tahay qaala nebigo wuxuu yidhi almutakabiruuna weeyaan kuwa isla weynanka badan oo isqaadqaada atharthaaruuna kuwa hadalka badan karat alkalaam wey hadalka badan ee maalayacniga ah ee maanto dhan iska hadlaya hadalkaagu waa inuu ku xisaabsan yahay maxaa yeele hadalkaagu camalkaagu ka mid yahay sida salaadaadu camalkaaga oga mid tahay hadalkaagu camalkaagu ka mid yahay miisaanku la saaraya sida salaada loo saarayo subxaan allah haddaad tiraahda miisaankay fuulaysaa haddii aad hadal caadi isaga hadashana miisaankaa la saaraya labadaba miisaankaa la saaraya marka hadalkaagu camalkaagu ka mid yahay ee haddaad camal wanaagsan la timaado waad ogtahay inaad jannada gelayso hadal xun haddaad la timaadana waad ku naar gelaysaa wey isilaali waliba nebigu calayhi salaatu wasalaam waa noo raaciyo wuxuu odhanayay ina alcabda la yatakalamu bikalima laa yulqii laha baalan qofku wuxuu ku hadlayaa eray uusan markuu ku hadlayay feejig u lahayn dhug u lahayn war u haynin laakiin kelimadaas oo ah min ridwaan illaahi jala wacala ilahay wax raalli gelinaya jannada ayaa darajaad kor loogu qaadaya sidoo kale wuxuu isaga hadlayaa hadal markuu ku hadlayay uusan u aaba yeelaynin hadal iska soo baxay oo malagii galay markuu ku hadlo naartu wuxuu ugu hoobanayaa darajaad hoos ugu hoobanayaa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam marka in hadalkii badnaa la iska ilaaliyo taasaa loola jeedaa mutashadiunmarkarawaahu tirmidiyu waa wariyey waqaala xadiiun xasanu atharthar waxaa la yihahda huwa kaiiru lkalaam takalufan hadalkiibuu badinayaa kaiiru lkalaami hadalkiisaa badan takalufan waa iska lifaya fasaaxu iska doonayaa iyo balaaqa uunan lahayn wlmutashadiqna waxaa la yidhaahdaa almutaawili cala annaasi kan dadka isku dheerarinaya bikalaamihi hadalkiisa oo in lagu ammaano waa codkar oo waa noocan oo waa noocan wayatakalamu waa hadlaya bimil'i fiihi afkiisa muggii buu hadlaya tafaasuxan isagoo fusxo raadinaya wa tacdiiman likalaamihi weynan hadalkiisa ah iyo wixii la mid ah wاlmutafayhiqna waxaa la yidhahdaa aslu wuxuu ka yimid alfahqi buu ka yimid wahuwa اlimtilaa weeyaan waa buuxsanka wahuwa اladii waa kan yamla'u famahu afkiisa buuxinaya bilkalaami wayatawasacu islamarkaana waasicinaya hadalkiisa fiihi wayuqribu bihi takaburan waاrtifaacan dadkana hadalkiisa ereyba ereyga uu ka qariibsan yahay raadinaya fasaaxa raadinaya wixii la mid ah takaburan isla weynan iyo wartifaacan sare noqosho waidhaarun iyo in idhaaran muujin lilfadiilati inuu dadka wax dheer yahay calى hayrihi rawahu tirmidiyu warawa tirmidiy can cabdillaahi bn mubaaraki raxmat اllahi tacala calayh cabdullahi mubaarak waxaa laga wariyaa fi tafsiri xusni اlkhuluq qaala wuxuu yidhi huwa طalaaqaة اlwajhi wabadlu اlmacruufi wakafu اlأda xusnu اlkhuluq noo soo koob baa lagu yidhi cabdullahi mubaarak cabdullahi mubaarakna waa taabici waana rajul jaliil ah wuxuu yidhi xusnu اlkhuluq saddex eray buu ku soo koobay xusnu اlkhuluq akhlaaqda wanaagsan waxaa la yidhaahdaa kow qabso طalaqaة اlwajhi weji furan weji furan rekofurkana markay mahmahayeen waxay yidhaahdeen albaab furan lama gale weji furan baa la galaa macnuhu waa maxay qofkan wejigiisa hadduu furan yahay khalaas waa dhex gashay qofkii inuu albaabkiisa xiran yahay inuu furan yahay dan kama lihid laakiin hadduu albaabka furan yahay weji xiranna kaasoo horbaxo ka war maya ma geli karaysid berri waa ka soo istaagaysaa طalaaqaة اlwajhi weji furan wabadlu macnaha hadal wanaagsan hadal jilicsan hadal khayr ah hadal qofka inuu ku hadlo wabadlu اlmacruufi macruufka oo dadka la qaybiyo badligu waa fidinti weye almacruufi hadal wanaagsan ficil wanaagsan hadduu xoolo haysto wax wanaagsan iyo wakafu اlأdaa dadka oo laga haysto alأda dhibki hadalkaaga wixii dhib ah ficilkaaga wixii dhib ah inaad dadka ka haysato والله سبحانه وتعالى أعلم